alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wslى اllahuma wslm clى nabiyina muxamadi wsaxbi ajmaciin alijmac wa ama alijmacu fahuwa itifaaqu culamaءi اlcasri clى xukmi اlxaadiثati wanacni bاlculamaء alfuqahaa wanacni bاlxaadiثa alxaadiثa الsharciya waijmacu hadihi اlأuma xujaة duna غayriha liqowlihi slى اllah عalayh walih wslm laa tajtamicu ummatii calaa dalaalah washarcu warada bicismati hadihi اlumma insha allah waxaan ka bilaabaynaa saaka ijmaaca alijmaac luqadda waxaa lagu idhaahdaa alcasmu wاlitifaaq ijmaac casmi iyo itifaaq waa go-aan iyo heshiis kaasaa ijmaac la yidhaahdaa luqadda isilaaxa waa sidan sheekhu inoo sheegayoo ama isilaax haddii la yidhahdo iyo haddii la yidhahdo wa sharcan xagga yacni shay walba inta badan laba tacriif buu leeyahay tacriif lugawiya iyo tacriif xagga sharciga ah culimmadu u taqaano wa ama alijmaacu ijmaac fa huwa isaga istilaaxa waxaa lagu yidhaahdaa fa huwa isagu waa itifaaqu culamaa'i alcasri waa zaman ama xilli la joogo qarni la nool yahay culimmadiisu inay iswaafaqaan calaa xukmi alxaaditha dhacdo xugumkeed xugumkii dhacdadaas laga gaadhi lahaa iyo wixii lagu xukumi lahaa oo culimmadu isku waafaqeen wanacni waxaan u jeednaa bilculamaa markaan nidhi waa kuwe culimmadu way badan yihiin alfuqahaa wey ilan ijmaac baan ka hadlaynaa fuqahadaa loo jeedaa wanacni waxaan ula jeednaa bilxaaditha markaan nidhi calaa xukmi alxaadithana alxaaditha sharciya la yidhaahdaa waa dhacdo xagga sharciga timid oo culimmadu mowqif midaysanay ka qaateen wa ijmaacu haadihi alumma ummaddan ijmaaceeda iyo kelimadeeda oo midoobay waa xujatun deliil bay noqon duuna hayrihaa ay duuna hayrihaa oo min alumami asaabiqa ee ummadihii hore iyagu haddii ay itifaaq iyo heshiis gaadhaan ummaddeenna ku noqon maaya kaasi ee mulsamiin ku noqon maayaan oo deliil u noqon maayo liqowlihi sala allahu calay wasalam rasuulka ayaa wuxuu yidhi laa tajtamicu ummatii calaa dalaala ummaddaydu kuma kulanto dalaaliya baadi dadku isuguma tagaan ummaddu itifaaq baadi kuma noqoto ayib washarcu sharcigu waa sharcigeenna warada wuxuu ku soo arooray bicusmati haadihi اlumma ummaddan inay tahay ummad ilaashiman oo dhowrsoon buuna sharcigu ku soo arooray wakadalika jacalnaakum ummatan wasaطaa yuu rabbileeyahy subxaanaه wa tacaala ay cuduula ummad caadiliin ijmaaca waa daliilkii saddexaad oo adilada sharcigu ictibaariyo oo afar ah alkitaab wاlsunna waاlijmaac wاlqiyaas afartaasaa sideedaba deliil noqda daliiloo rasmi ah way badan yihiin adiladu waa arki doonnaa xitaa kitaabkeennu qaari qaar mukhtalafun fiihi abuu soo qaadi doonaa laakiin markii la bastiyo culimmada qaarkeed adilada way badiyaanoo ilaa toban bay gaadhsiiyaan waan arki doonnaa qaar ka mida qowlu saxaabiyi uu ka mid yahay iyo istisxaab wax la yidhahdo uu ka mid yahay iyo alcaada almuxkama ay ka mid tahay iyo laakiin sidaa inta badan laysku waafaqsan yahay adiladu waa afartaan afartaan baa daliil rasmi a ah noqda kitaabka alleh aayad inaad ka keento haddii aad weydo xadiis rasuul in la keeno haddii la waayo ijmaacii culimmada in la raadiyo haddii la waayona qiyaas in la raadiyo oo ah in loo kala qiyaasta laba masalo oo wax ka dhexeeyo waan arki doonnaa insha allah ayib marka ijmaaca isqilaaxa ama tacriifkiisu waxaa weeye baan nidhi culimmada casri nool inay xugum xaadiثo ku heshiiyaan ayib culammaa markii aan nidhi marka itifaaq waxaa laga wadaa culamaa alcasri min haadihi اlumma shardigaasaa lagu daraa waa laga maarmaan in shardigaa lagu daro oo maxaa laga wadaa culimmada casriga xilliga nool ama qarniga nool waa inay iswaafaqaan oo min haadihi lumma ummaddaan way marka waan arki doonnaa kuwii ummadihii ka horreeyey waxay ku heshiiyaan innagu mulisam ku noqon mayno weliba bacda nebiyi sala allahu calayhi waaalih wasalam oo tacriifkiisii rasuulka kadibna ay ku heshiiyeen xugum xaadiso sharciga oo dhacdo dhacdayna ay ku heshiiyaan ayib taasaa la yidhaahdaa alfuqahaa markaan nidhi bilculamaa wuxuu ula jeedaa alfuqahada fuqahaa waa fuqahada mujtahidiinta ah ee masaa'isha ku ijtihaada muqalidiinta uma jeedno kuwa iyo waxaa jira taqliidiyoon culimmadii ka horraysay oo anugu waxaanta muqalid baan ahay qofka dhahayo sheekh hebel wuxuu yidhi un baan laakiin ijtihaad darajatul ijtihaad aan gaadhin marka kuwa muqalidiintaa ah looma jeedo cawaamta dadka caamadaana looma jeedo itifaaqa naxwiyiinta iyo luqawiyiintana looma jeedo ah, culimaa haddii laidhaa fan kasta markaa joogto hadda naxwada oo kale adigoo aqrinaya ayaa waxaa lagu leeyahay fal jumhuur waxaasay qabaan yani waxaa weye jumhuurtoodu saasay qabaan waxaa lagu leeyahay culimmadu waxay isku waafaqsan tahay masalada sidaa iyo sidaa marka micnaheed waa maay waa culimada naxwiyiinta waxaa loo jeedaa haddana kuwa luqada marka la joogo qaabkii luqawiyiintii marka kuwaa inagu uma jeednee kuwaan u jeednaa waa culimmada fuqahada ah oo weliba mujtahidiinta ah ijtihaadi kara oo darajat اlijtihaad waan arki doonnaa ijtihaadkii shuruud buu leeyahay in sha allahu tacaala ayib waxaa la yidhi ijmaac hadihi اlumma waa xuja oo duuna hayriha min alumami الsaabiqa waxaa laga wadaa ummadihii hore iyagu haddii ay heshiis ay gaadhaan arrintaasi marka inagu maanta mulsam ku noqon mayno inagu ma inaga ijmaaci noomaa waxaad ku heshiiyeene ijmaac bay noo tahay la dhihi maayo ayib ee wixii diinteennu sugtayna waa qaadanaynaa wixii ay diidayna sharcun man qablanaa ma sharcun lanaa mise waa sharcun ligayrinaa waa masaladii khilaafka weyn ku jiray marka waxawey annaga wixii kitaabkeennu sugay iyo diinteennuna waa qaadanaynaa wixii uu diidayna waan diidaynaa wixii uu ka aamusaynaa naskutu calayh waan ka aamusayna marka ijmaacu hadi اlumma xuja duuna hayriha ummadihii horaa ijmaacoodu iyaga annaga mulsam kuma nihin ayib ummaddaani marka inaynan iyadu baail isagu imaanaynin waa xadiiska wuxuu soo laa tajtamicu ummatii calaa dalaala ummadaydu dalaali iyo baadi iskuma waafaqdo ku kulmi mayso ayib sharcigan islaamkuna wuxuu ku soo arooray inay ummaddu tahay macsuumaة min اlkhaطأ ay min alkhaطأi fima ajmacuu calayh yani waxa weye waxa ay ku kulmeen inuu noqdo shay baaطil ah ma aha in sha allahu tacaala waxay ku kulmayaan ijmaacu ku dhaca wa xaqaba ku dhacaya kadalika jacalnaakum ummatan wasaطaa ay cuduula marka ummad caadiliina wamuqtadaa dalika oo aayadda macnaheedu keeni waxa weeye waxaa laga ilaaliyey khaطأ waxyaabaha ay ku kalmayaan qowlan wa ficlan qowl iyo ficil ahaan intaba waa laga ilaaliya wa ama alijmaacu ijmaacu waxaa la yidhaahdaa fa huwa isagu itifaaqu culamaa'i alcasri waa casri casriga marka la leeyahay waa qarni qarni la nool yahay culimmadiisu inay isku waafaqaan calaa xukmi alxaaditha dhacdo xukumkii laga qaadan lahaa arrin baa timid arrintaa culimmadu masale waxay ka mareen halkaasay ka mareen ayib xukm alxaadia wanacnii waxaan ula jeednaa bilculamaa culimmada aan sheegnay alfuqahaa baynu u jeednaa wanacnii waxaan u jeednaa bilxaadiati dhacdadan alxaadia sharciyaan u jeednaa anagu dhacdooyinkii kale eh maaragtay kama hadlayno masaa'ibtii adduunka ka dhacaysa iyo howlaha maa waxaan ka wadlayna waa arrin xugum u baahan fiqiya in laga soo saaro oo culimmadu intay ka soo saareen heshiisku qaateen sidaa waijmaacu haadihi اlumma ummaddan ee ijmaaceeda ummaddan muxamediyada ah ijmaaceeda iyo kulankeedu waa xujatu waa deliil marka wakaa wuxuu halkaa ku tusayaa ijmaacu inuu yahay xujo haday ummaddan kulmaan inuu noqonayo xujo duuna hayriha oo min alumami asaabiqa baad halkaa ku bayaaninaysaa yacni duuna hayriha marka la leeyahay oo min alumami asaabiqa awey ummadihii hore ijmaacoodu iyagu inaga ijmaac inoo noqon maayo liqowlihi sala allahu calayhi waaalih wasalam marka deliilku wuxuu u yahay ijmaacu hadi alumma xuja buu yahay eh, laakiin duuna hayriha uma aha marka sidaas baad u fahmaysaa liqowlihi sala allah alay slam laa tajtamicu ummatii calaa dalaal ummaddu kuma kulanto shay baadiya ah. washarcu sharciguna warada wuxuu ku soo arooray bicismati haadihi alumma ummaddan cismadeeda iyo ilaashimaheeda cismadu waa ilaashimo macsuum marka la rasuulku waa macsuum min alkhata yacni waxaa weeyaan waa la ilaaliyey marka ummaddani in sha allahu way dhowrsoonta min masaa'il اlijmac marka waxaan galla ijmaacii haddii aan tacriif ahaan luqadii nidhi casmi iyo itifaaq baa la yidhaahdaa ee istilaaxiisiina aan sheegnay waxa dhiman waxa weeye masaa'ishii ijtimaaca inaan wax ka tilmaano min masaa'il اlijmac ijmaca masaa'ishiisa waxaa ka mid walijmaacu ijmaacu xujatun waa xujo cala alcasri الثaaniي wuxuu xujo ku yahay calaa casri qarnigii athaanii ee ka dambeeyey waa maxay biاnnisbati licasri ahli lijtihaad qoladaa culimmada hore ah ee ijtihaadka intay gaadheen masale isku waafaqay qarniga ay nool yihiin qarniga ka dambeeya wuu ku dul soconaya qoladaas masale ijmaaca baa la hayaa oo ka horaysa waa inay raacaan waa sida macno walijmaacu ijmaacu xujatun xujuu noqonayaa iyo deliil cala alcasri الثaani casrigii ama qarnigii labaad wa fii makaawun buu ku yahay wa fii ayi casrin kaana iyo cusuurtii kale ee ka dembaysay cusuurtii kale ee ka dembaysay sanadihii ka dembeeyeyna xujuu kusii noqon ilaa yowmina haada ilaa maanta aan joogno wixii taabiciintii iyo xilligaa ay heshiis ku gaadheen oo masalo ohay mowqif midaysan ka qaateen waa inay innagana aan sidii ku qaadan oo nidhahdo masaladan waa ijmaac kharqi lagu samayn maayo iyo dilaacin wa fii ayi casrin kaana haddii aan sidaan nidhaahno u fiirso oon shuruuddaa xidhno oo aan nidhahno ijmaacu xujo iyo deliil buu u noqon casriga labaad ama qarniga labaad iyo quruuntii ka dembaysaba ilaa yowmi alqiyaama haddaan sidaan nidhaahno walaa yushtaratu dheh marka la shartin maayo inqiraadu alcasri casrigaas waa casri almujmiciina qoladaa ee kulantay oo iyagu heshiisay oo nool qarnigaa inqiraadul casri inay dhintaan kulligood inay wada dhintaan la shartin maayo cala saxiix sida saxiixa waa masale khilaaf ku jira rag baa waxay leeyihiin dadkii kulmay ama qarnigii la heshiiyey nin intuu ka joogo ijmaacii wuu guntame la dhihi maayo xajooda waxaa suuragala ninkaa noole inuu diido marka waxay leeyiin kulli ha wada dhintaan markaasuu ijmaac dhaqan gelaya ayib haddaan sidaan idhaahno laa yushtaratu inqiraadu اlcasri marka kitaabku muxuu isagu ku socday walaa yushtarat buu ku yidhi shardi maaha inqiraadu اlcasri cala asaxiix bimacnaa si aan u fahmno haddii hadda culimmada adduunka ku nool ay soo qaadaan masalo ay masaladii xugun ka soo saaraan xugunkaasoy ku midaysan yihiin ee culimmadaa heshiiska gaadhay inta ay qof ka nool yahay ee dhaqan geli maayo la odhan maayo ee maalinta lagu heshiiyey uu dhaqan gelaya sida maalinta lagu heshiiyey ayuu dhaqan gelaya ijmaacaasina wuu guntamay waa sida saxiixa ah oo masale khilaaf ku jiro haddaba khilaafkaas buu rabaa inuu mihaalkaas siiyo miaalkan fain qulnaa wuxuu miaal u yahay haddii aan idhaahno wey fain qulnaa haddii aan farda wa taqdiira ka soo qaad fain qulnaa haddaan idhaahdo inqiraadu اlcasri zamankaa ama qarnigaas dhammaadkiisu sharطun waa sharطi oo yuctabaru la ictibaarin oo la fiirinayo waa sida laga xoog badan yahaye waxaad tidhahdaa fain qulnaa haddaan idhahdo inqiraadu اlcasri sharطun weeye haddaan saa dhahno oo aan nidhaahno kulli ha wada dhintaan haddaan sidaa aan dhahno yuctabaru waxaa la ictibaarin oo la fiirin oo warkiisa wax laga soo qaadi qowlu man wulida qofkii la dhalay hadalkiisa fii xayaatihim kuwaa ijmaaca gaadhay noloshooda qof la dhalay oo watafaqaha wax bartay oo wasaara noqday min ahli اlijtihaad dadka ijtihaadka ahoo masaa masaa'ishiyou ku ijtihaadi kara gaaray ninka hadalkiisa waa la ictibaarinaya yacnii wuxuu rabaa inuu khilaafkii uun ku tuso dhibaatada ka dhalan karta buu rabaa inuu ku tuso haddaan nidhaahno culimmada heshiiskan gaadhay waa inay wada dhintaan shardi haddaan nidhaahno macnuhu wuxuu soo baxayaa qofkii intay noolaayeen dhasha oo carruur ahaa markaa iska ahaa ijmaaci isagu ma gelin oo dadkii wax ka heshiiyey kuma jirin laakiin wuu joogay casrigaas oo wuu dhashay laakiin gadaal buu ninkii faqiih noqday caalim buu noqday ninkaa ma la odhanayaa casrigaa hore ma lagu tirin haddaan ku tirinno marka qowlkii wuxuu noqonayaa ijmaaci ma dhicin nin ahlu ijtihaada baa diidan saasay noqon haddaan nidhaahno war wiilkan yar ee ummaddii way heshiisay waxba warkiisa ka soo qaadi maynana dee ijmaacii wuu dhacay ha ku dul socdo wiilkani ha qaato ijmaacan culimmadu gaadhay sidaas weeyaan ayib haddii aan nidhahdo fain qulnaa inqiraadu اlcasri sharطun yuctabaru qowlu man wulida baa la ictibaarin oo la fiirin oo wax laga soo qaadi fii xayaatihim inta iyagu noolaayeen qofkii dhasho oo watafaqaha weliba fiqigii intuu dhex galo fiqi yeesho oo wasaara min ahli اlijtihaad tafaqaha macnaheedu wuxuu imanayaa wasaara min ahli اlijtihaad dadka ahlu ijtihaadkaa noqdo walahum waxay leeyihiin waa dadkii heshiiye an yarjicuu inay ka laabtaan can dalika alxukm culimmadu inay xukunka ka laabtana waa awoodaan la odhan maayo waa aayad iyo xadiis darajadaa ma gaadhsiisano qaabkaa loo dhigi maayo ee haddii culimmadu ay u soo baxdo ama ay arkaan adillo ka qarsoontay ama ay si uun uga laabtaan laabashadu way dhici kartaa weeyaan waa intaa waxaa la rabaa in lagu tusiyo yani waxan inuu yahay binu aadam ijmaacood ee uusan aayad qur-aan ahayn baa la rabaa in lagu tusiyo walahum an yarjicuu can dalika alxukma inay ka laabtaan bay leeyihi walijmaacu ijmaacu yasixu wa ansaxayaa biqowlihim wa walijmaacu ijmaac laguu sheegay yasixu wuu ku ansaxayaa biqowlihim culimmada hadalkooda afka ay ka dhaheen wabificlihimna wuu ku ansaxayaa ficilkooda haddii culimmada adduunka ku nool intay hadda eh, hadlaan eh, war saxaafadeed iyo midhee iyo intay tagaan wax ay ku midaysan yihiin maalan soo saaraan wa biqowlihim wa bificlihimna maba ayna afka ka hadlayna laakiin ficil iyo agshin ahaan bay u suubiyaan adduunka dhan waxaa u muuqata culimmadii inay mowqif sidaa ka qaadato ficil bay u sameeyaan wa bificlih ijmaacu wuu ku dhici وبqول البعض وبفعل البعض dheh وبqowل البعض qaar inay hadlaan وبفعل البعض qaarna ficil iyo action ku tusaan wala halkan way isgara mareen yani masaladii way wada qaateen guruubna afkayba ka sheegeen guruubna ficil ahaan bay dadka u raaceen ijmaaci waa dhacaya iyo waاntishaari dalika arrinkaasi inuu faafo oo ah warkan ay qaarkood ku dhawaaqeen qaarna sameeyeen inuu faafo wa sukuuti albaaqiina canhu inta kalena ay ka aamusaan oo ayna radinin marka waa maxay warkaasi haddii culimmadii kalena ay ka aamusaan kuwii kalena qaybna samayso qaybna ku dhawaaqdo intii kalena wax ka hadasho la waayo masaladu waa ijmaac halkaasuu rabaa inuu ku tuso alijmaacu xujatun cala alcasri اaani baan cala alcasri اaani maxaanu wadnaa waa sanadka aada nooshahay ee ijmaacani dhacayo sanadka ku xiga cala alcasri اthaani saas wey ayib wa fii ayi casrin kaana baan nidhi ayi casrin kaana iyo cusuurtii ka dambaysay sannadihii kale iyagoo dhanka ayi casrin kaana waxaa weeyaan haddii ijmaacii la helo cusuurtii ka dambaysay bacda asaxaaba oo dhan ilaa aakhiri zamaan ijmaacaasi wuu u yaallaa kama tegi karaan haddaan sidaan idhaahno inqiraadulcasri inay wada dhammaadaan oo mujmiciinta iyagu heshiiyey sida saxiixa waxba sharti maaha marka masaa uu xoogaa yar adkeeyo ama uu kuu sii miisaalinayo waxay ka baxayaan miisaal u yihiin dhinaca laga xoog badan yahay dhinaca xooga badan haddaad qaadato warkuu kuu dhammaaday waa maxay haddii casrigan heshiiyo casriga ka dambeeya iyo cusuurta ka sii dambaysa ilaa aakhiri zamaan wuu ku waajibayaa way qaadanayaan shartina ma aha inuu qof khilaafo ama qofkii yaraa oo dhashay inuu khilaafana waxba la shartin maayo hadduu raba ha khilaafo weya sida xoog badan waa sida haddaan idhahda marka waa shardi taasuu miaallo wuxuu idhaya inqiraadu alcasri shartun weeye haddaan idhahdo in casrigaasi uu dhammaado waa shardi haddii aan idhaahdo yuctabar markaas haddii sidaa la yidhahdo waxaa la fiirin ilmihii yaraa oo dhashay oo haddana fiqigii intuu dhex galay diintii fahmay kadibna dadka ahlu ijtihaadkaa ah noqdo qowlu man wulida fii casri اlmujmiciin oo wabalaga rutbat اlijtihaad fii xayaatih aw fii xayaati bacdih wuxuu gaadhay rudba rudbadu waa darajo waxaa weye darajo la gaadhay ijtihaadku qof walba iskama ijtihaadi karo ayib ayuu gaadhay wuxuu leeyahay qofkaas inuu khilaafo laguna tilmaami maayo u fiirso falahu an yukhaalifa walaa yucadu mukhaalifan lilijmac liannahu lam yacaqid yacni sidaas wuxuu leeyahay ninkaas inuu khilaafo ijmaac buu khilaafayna la dhihi maayo waa qoladan warka ay wadatee maxaa jira waxay leen weli maba guntaminba nin oo ahlu ijtihaadahoo waagii ay noolaayeen soo gaadhay baa masalada khilaafsan saas darteed ma guntaminba iyagu leeyahy laakiin waxaan nidhi waa laga xog ayib walahum an yarjicuu can daalikana waa maxay waxay awoodaan inay ka noqdaan can alxukm alladii ajmacuu calayh marka xukumkii ay ku kulmeen bay inay ka noqdaan waa suuragal laguna tirin maayo naqdi ijmaacii maaragtay laguma tirinayo maxaa jira li'annahu eh, lam yastaqir weli culimmadii waaweyneyd ayaa maaragtay oo hawshan dee ku heshiiyey iyagii hadday ka laabtaan way awoodi karaan intii ay nool yihiin way awoodi karaan ayib laakiin qofka ka dambeeyey ma kharqinayo isagu ma dilaacinayo ijmaaca waxaan nidhi waa xuja ijmaacu sidiisaba xuju noqda alijmaac laabudda horta ijmaac markuu xujo noqo naftiisu waa maxay waa inuu u tiirsan yahay deliil waa inuu haysto ijmaac culimmadu iskama kulmayaan waa inay masalada deliil ku saleeyaan kitaab alle iyo sunne marka halkaa waxaa kaa bixi wixii kugu soo dhici lahaayo haddii hadda dadka joogaayo wax ku kulmaan ma ijmaac buu noqon baa laga yaabaa inaas tiraahdo ayib maya noqon maayo laba arrimoodba markaa dadweynahan ka wadnaa kitaabku uu kuu xadido wuxuu uhi culimada horta la sheegay waa culimada fuqahada oo weliba darajat اlijtihaad gaadha wey waxaan ka hadlayna waa halkaa kusoo celi dadweynaha maarata itifaaqoodii iyo naxwiyiinta iyo kuwa kale hadda adduunka waxyaabaha kala yaqaan teknolojiyada iyo yacni hawlaha hadday ku heshiiyaan oran mayno masalada waa ijmaac ayib marka ijmaacan ka hadlayna waa culimadan mujtahidiinta ee cilmiga sharciga ee fiqiga taqaano weeyaan ayib iyaga naftooda sharti kale usii xiro waa in waxay ku heshiiyeen ay deliil u saaraan aayad qur'aan iyo xadiis waynu ku fadhiisiiyaan ayib marka waxaa innaga shardi aan inoo ahay dadkeenna dambe ama deliilka inagu markaa garanay ama aynu markaa qofku dee jaahil ha ka ahaado ilan wax waa ka qarsoomi karaa laakiin mar haddaad aragto ijmaaci adiga ijmaac ijmaac buu kuu noqonaya ayib wuxuu ku dhacaabaan idhi ijmaacu inay culimmadu hadlaan iyo inay ficil iyo agshin ahaan wuxu sameeyaan ee waxaa kaloo suuragala ah inay qaar hadlaan qaarna ay ficil u sameeyaan laakiin bisharti arrintaasina waa inay faafto waa adduunkii ay gaadho ilaan culimmadii ma wada hadline waa inay faafto inta kalena ay ka aamusaan oo ayna radin taasna waa waa ishaara ila alijmaac asukuuti waxa la yidhahdo ijmaac asukuuti waa ijmaacii aamuska ahaa waana maxay kaasi waa inay bacdu almujtahidiin ay qowl dhahaan ama ficil oo arrinkaa isaga ana uu faafo dadkii ku dhex faafo oo wax radiiya wax ka hadlana aan la tusin waxay joogaa wayanzil waxaa la dejinayaa sukuudka mansilata alridaa walmuwaafaqa wax raalli laga nayahay baa meesha ka soo baxaysa min masaa'il alijmac waalijmaacu ijmaacii xujatun daliil buu noqon cala alcasri athaani qarnigii labaad oo ka dembeeyey qarniga heshiiskan gaadhay iyo wa fii ayi casrin kaana qarni kasta oo ka dambeeya bacda asaxaaba ilaa yowmi alqiyaama aakhiri zamaan intaa waa ku socon walaa yushtaratu la shartin maayo inqiraadu alcasri inuu dhammaado casrigii mujmaciin tahayo iyagu kulmay qarnigoodii inay wada dhammaadaan shardi maha cala saxiix sida saxiixa fa in qulnaa haddaan dhahno inqiraadu alcasri inuu casrigaa iyo qarnigaasi dhammaaday shardu wey sidaa haddaan dhahno yuctabaru waxaa la fiirin qowlu man wulida qofka la dhala hadalkiisa fii xayaatihim iyaga intay nool yihiin oo watafaqaha fiqi yeesho oo noqda faqiih noqda oo wasaara noqda min ahli اlijtihaad dadka ahlu ijtihaadka ah noqda walahum waxay leeyihiin an yarjicuu inay ka laabtaan can daalika alxukmi xukumka inay ka laabtaan culimmadii heshiisay maxaa jira weli waxa la yidhahda istiqraar ma dhicin oo ma sii sugnaan mar hadba iyagii ay intoodii uu qaarkood joogo way ka noqon karaan walijmaacu ijmaacu waxaa weeye yasixu wuu ansaxayaa biqowlihim hadalkoodu ku ansixi iyo wa bificlihim iyaga agshinkii iyo ficilkii ay sameeyeenna wuu ku ansixi wa biqowli lbacdi qaar hadalkood iyo wa bificli lbacdi qaar kale inay hadlaan waintishaari daalika arrinkaasi inuu faafo wa suquuti albaaqiina canhu inta kalena ay ka aamusto ijmaacu sidaas buu iyagana ku guntamaya qowlu saxaabiyi qowlu saxaabiyi waa deliil kale weeyaan oo adilada ka mida usuulu fiqi baan ku jirnaa marka adilada usuulu fiqiga la ictibaarinayo markii deliil la yidhaahdo adiladu way badan tahay qaarkood siday kutubta qaarkood iyo culimmadu u tiriyaan waa kaan sheegnay ilaa sagaal ilaa toban daliil bay u gaadhaa laakiin waxaan idhi afarta waaweyn oo inta badan ee laysku wada raacsan yahay inta kale khilaafkooda afarta laysku raacsan yahay waa kitaab alle iyo sunno iyo ijmaac iyo qiyaas wuxuu soo dhexgeliyey marka qiyaaska intaynaa geedhin qowlu saxaabiyi ka warran hal nin oo saxaabta ka mida warka uu yidhi ma xuja mise maa wa qowlulwaaxidi hal qof hadalkii oo min asaxaaba saxaabtii rasuulka ah laysa ma aha nin buuhi bixuja kaasi xujo noqon maayo calaa hayrihi qofkaa hayrkii oo ah kuwe min asaxaaba alaakhariin weeyaan calaa hayrihidaasi dadkoo dhan ma aha ilaa u socodsiin mayside calaa hayrihi min asaxaabati alaakhariin asxaabtii kale ee la noolayd ee xujo ku noqon maayo cala alqowli اljadiidi waa qowlkii hore sidaas qowlkii hore ayaa sidaa ku tegey wa fi lqowl waxaan jeeda cala alqowli jadiidi qowlkii cusbaa ee dambe sidaasuu sheegaya wa fi lqowli اlqadiimi hadalkii horena qadiim iyo jadiid yacni culimmada qaar baa ku shaqaynaya oo u tahay musطalax lagu yaqaano sida imaamu shaafici oo kale waagii hore ciraaq markii uu tegey masaa'ishii uu sheegay waxaa la yidhaahdaa qowlu qadiim baa la yidhahdaa waagu ka soo laabtay uu dhulka masar u yimidna aqwaashii uu yidhi qowl jadiida baa la yidhahdaa waxay yidhahdaa culimmadu wax alla wixii qadiimka ahaa oo uu ku sheegay dhulka ciraaq waagii uu joogay toddoba-iyo toban masale ma ogiye intii korodhan wuu ka laabtay dhammaantood wuu ka laabtay toddoba-iyo toban masalo baa iyagu qowlulqadiim uu raajix noqonaya qowl qadiim uraajan marka masaladan marka aan fiirino waxa weeye qowlka qadiimka ah ama waxa qowlka jadiidka isagu wuxuu leeyahay saxaabiga qowlkiisu xujo kuma aha inta kale oo asxaabta wa fi lqowli qadiim laakiin haddaan qabanno qowlkii hore waa xuja buu isagu noqonaya xuja weeye oo in asxaabta ka mid a ah hadduu masale sheego xuja kuwii kalena ku noqon oo waa inay sameeyaan ayib ayib qowlulwaaxidi baan nidhi almuraad ujeeddada marka loola jeedo qowlulwaaxidi ama la leeyahay waa wixii laga soo naqliyo mid ka mida asxaabu rasuuli illaahi sala allahu calayh waali wasalam oo hadal iyo ficil iyo taqriir saddexdaa mid ku raba ha noqdo illa waa saddexdaas axaadiisku ku sugnaanayay qowl inuu hadlo inuu isaga naftiisu saxaabigu uu ficil iyo action sameeyo iyo taqriir oo waa maxay inuu arrin uu arkay ka aamuso aamusou qiro ama uba yidhaahdo sax wey ayib qowlu saxaabiyi haddii uu sugnaado marka in habata hadduu sugnaado xukumkiisu waa xukmu rafc oo rasuulka sala allahu calay wasalam loo kor yeelay oo waa maxay hadduu yidhaahdo xilligii rasuulka waxaana la amri jiray marka u fiirso umirna waxaana la amri jiray ow nuhiina waxaana laga reebi jiray masalada markuu sidaa yidhahdo taasi waa marfuuc rasuulka xadiiskii marfuuc arrinta rasuulka loo koryeelay way taasi qowl saxaabi ma dhahayn tu saxaabigu yidhaahdo waxaasaa nala amri jiray ama waxaasaa nalaga reebi jiray taasi waxay noqonaysaa iyadu xujo oo biduuni maaragtay aan laysku haysanin ayib min asaxaaba laysa waxaan idhi bixujatin ma ah xujo calaa hayrihi oo min asaxaaba asxaabtii kale marka la fiiriyo xujo ku noqon maayo arrintuna waxaa weeye qoladaas marka waxay deliishanayaan waxay yidhahdeen lianna allaha tacaala ilaahay subxaanah watacaala kama dhigin qowla axadin min annaasi hal ruux warkiisa xujo ilaa qowlka rasuulka ma ogiyey sala allahu calayhi waaalih wasalam saxaabiguna wuxuu ka mid yahay dadka ijtihaad ahaan masalada ee ku ijtihaadi kara marka mujtahidkuna waa hayru macsuum qof la ilaaliya ma waan aragnay ijtihaadka waxaan arki doonnaa in uu yahay ee qofka inuu asiibo iyo de inuu gefo labadaa unbuu suura inkastuu labadaba isagu ajir yeelanayo laakiin waxna wuu asiibi karaa waxna waa khata iyo gefna waa ka dhici karaa marka hadday arrintu sidaas tahay waxay leeyiin qowlka saxaabigan hadalka uu yidhi isagu yaynaan dadka kale ku waajib oo fayajuusu khata iyo sahwi baa ku bannaan culimmadaasi siday leeyiin masalada weli way socotaa waan ka tegay labada dhinac midka raajixa waa arki doonna iyo wax loo daliishay ayib cala alqowli aljadiid waa qoladaas maaragtay qowlkoodii hore hadii aan qaban qowlkii hore isagu sidaas ayuu leeyahay ayib wa fi lqowli alqadiim qowlkii qowlkii dambaa sidaa yidhi qowl qadiim qowlkii isagu hore wuxuu leeyahy waa xuja marka isagu waa soo ururiyey waa xuja ayib sheekha kitaabkan leh sheekh cabdalla bin saalix alfawsaan wuxuu leeyahy waladii yadhar wallahu aclam midka muuqanaya allaa oge أنه يجuز الأkذ بqowل الصaxaabiyi weyaan qowlka صaxaabi yani sida raajixa buu rabaa inuu ku tuso qowlka صaxaabigu waa xujo ayib inay xujo tahayna haddii aan lahaynin buuhi nas kitaabka alle iyo sunnada ah iyo ijmaacii culimmadii oo isagu garab maray intaa haddaan lahaynin qowlka صaxaabiga waa in la qaato ayib ibnuاlqayim raximah اllah baa wuxuu leeyahay ummaddan kama ayna zuulin cusuurteedii soo martay iyo quruuntii ay soo maraysay iyo meel kastoo ay joogaan weligood inay xujaystaan fataawadii saxaabta hadalladii ay sheegeen saxaabi ka mida u fatwooday iyo aqwaashoodii wax inkirana lama haynin sidaas darteed waa xujo inaan qaadannaa ayib waxaa la shardinayaa haddii la yidhahdo hala qaato qowlka saxaabiga u fiirso laba shardi oo asaasi ah shardiga hore waxaa weeye inuusan hadalka saxaabigu khilaafin nas ayad iyo xadiis iyo ijmaac inuusan khilaafin waa shardi hadduu khilaafo iyagaan qaadanayna warkiisa waa ka tegaynaa qodobka labaadna waxaa weeye inuusan saxaabi kale uusan khilaafin yacnii inaynan labadooda iskaga hor imaanin haddii uu khilaafo saxaabi kalena waxaa la qaadanayaa labadooda midka raajixa labada qof way iskhilaafi karaan marka markii labada ruux iskhilaafaan deliil ahaan yaa ku raajixsan wadoo yaa xoog badan sidaas ayaan dhahayna e ma odhanayna ilaa wa ilaa hadal buu maaragtay iyuu sheegay ayib e, alqowl اlأwal annahu xuja wa huwa madhab alimaam maalik iyo abi xaniifa iyo shaafici calaa axadi qowlayh fiirso shaafici baa laba qowla baan nidhi soo maaha qowl jadiid iyo qowl qadiim marka madaahibta intaas waxay qabaan imaam maalik iyo abu xaniifi iyo shaafici labadiisa qowl mid ka mida ah, iyo riwaaya can alimaami axmed ee laga laga wariyey inuu yahay xuja ibnulqayimna waa rajaxay arrintaas iyada ah qowlka labaad annahu laysa bixuja wahuwa qowlu shaaficiyi fi ljadiid waa shaafici hadalkii uu ku yidhi ee qowlkiisii jadiidka ah weeyaan taas inkastoo iyagana culimmada qaar ay qaateen laakiin midkaa waxaan rajaxaynaa sheekhanna uu rajaxay oo ah uu leeyahay waladii yadhar allahu aclam annahu yajuusu alahdu biqowli saxaabiy maxaa jira intaa hadalkooda saxaabta waa la qaadanayay waana wax culimmadu ay ku ijmaaceen haddaan lahaynin labadaa shardi ama aayadii xadiisu kasoo horjeedo ama saxaabi kaloo iskhilaafsan yihiin hadda iskhilaafaadna labadooda midka adilada u dhow baan qaadanayna waa sida wa qowlu lwaaxidi qof hadalkii oo min asaxaaba asxaabu rasuuli illaahi ah hadaluu yidhi laysa ma noqonayo bixujatin kaasi deliil ma noqonayo calaa hayrihi dadkii kale oo ah hayrihi min asaxaaba alaakhariin wey saxaabtii kale ku noqon maayo deliil sababta halkaa loo leeya waxaa weeye waxaa laga yaabaa saxaabigani markuu isagoo hadal sheegayo saxaabiga kale inuu xadiis kalaba isaguo rasuulka war kale ka hayo rasuulkii baa jooga xilligaas oo maarata isagu ama kan bayna weli soo gaadhinoo kana haya marka ku noqon maaya baa le cala qowli jadiid bay noqonaysa qowlkii jadiidka ahay oo shaafici warkiisii dambaa sidaa laakiin waana laga xoog badaya marka kaas wa fi lqowli alqadiim warkii hore oo shaafici oo a'imada inta badanna raacsan oo maalik iyo abu xaniife iyo qowlkaa qadiimkaayoo shaafici iyo riwaaya can imaami axmed intaba laga wariya wuxuu leeyahay alqowl ee waxaa weeye xuja saxaabiga hadalkiisu xujo ayuu noqonaya alahbaar ahbaar maxaa la yidhaahdaa wa ama alahbaaru faalkhabaru maa yadkhuluhu alsidqu waalkadib waalkhabaru yanqasimu ilaa qismayni aaxaad wa mutawaatir faalmutawaatiru maa yuujibu alcilma wa huwa an yarwiya jamaaca laa yaqacu altawaatu cala alkadib min milihim ilى an yantahiya ilى اlmuhbari canh wayakunu fi اlasli can mushaahadatin aw samaacin laa can ijtihaad ayb halkan wuxuu rabaa inuu inoo sheego akhbaar markaan horey soo maraynay waa xadiidkii baan xadiidka qayb waxaa weeyaan iyo qaabkii isagana lagu warinayay iyo inta u qaybsamaan baan halkan ka gelaynaa alahbaar wa ama alakhbaaru akhbaartii falkhabaru khabar waxaa la yidhahdaa horta sidiisaba maa yadkhuluhu sidqu walkadib wax run iyo beenba ixtimaalaha marka hore khabar la yidhahda lidaatihi si ahaantiisa marka uu ixtimaalo u fiirso halkaa shardigaa in lagu daraayay muhim buu noqon waa maxay maa yadkhuluhu اsidqu wاlkadibu lidaatihi wax si ahaantiisa run iyo beenba si ahaantiisa ay horta marka hore khabar marka la sheegay iyo war hadda warkadi masaxba sax baa mise ma aha taasaa kugu soo degdegaysa soo baxaysa waalkhabaru khabarku yanqasimu wuu qaybsamayaa ilaa qismayn laba qaybood buu qaybsamay aaxaad khabar oo la yidhahdo khabaru aaxaad axaadiistii iyo musطalaxii iyo qaabkii lagu warin lahaabu kitaabku waa usuul usuulu fiqi marka usuul wax walba waa gelayaa baan nidhi oo qaybba mar buu taabanayaa iyo asalladeedii marka aaxaad xadiis ee biriwaayati aaxaad ah iyo mutawaatir isagaa marka labadaba ku kala bari maxaa axaad ah la yidhaahdaa maxaa mutawaatir la yidhahdaa falmutawaatiru haddii mutawaatirka marka lagu caddeeyo ashayu yucrafu bididihi baa la yidhahdaa shayga sidiisaba waxaa lagu bartaa obosiidka ka soo hor haddii shay lagu baro obosiidkana waad barata intaasunbaa kugu filan marka waxaa lagu kutusayaa mutawaatir maxaa la yidhahda si aaxaadkii kugu soo baxo falmutawaatiru mutawaatir waxaa la yidhaahdaa maa yuujibu alcilma wixii cilmi waajibiya cilmi iyo ogaal baa tawaatur keena waa sidee wahuwa isagu waxaa weeye an yarwiya inay wariyaan jamaacatun koox koox baa warwarisay laa yaqacu uusan dhacaynin altawaatu'u heshiis cala alkadibi inay been ku heshiiyaan min milihim iyagoo kale waa dad tiro badan oo ayna suuragal ahayn inay been ku heshiiyaan ayib ilaa goorma ilaa an yantahiya intuu warku ka gaadho ila almukhbari canhu kan laga warramaayo warkayaa laga keenay hebel yani si aad u suuro dhowaysato nin baa war laga soo wariyey yaa ka wariyey dad tira badan baa ka soo wariyey masaajidka dhan intay joogtaa ka soo wariysa yaa iyagana ka wariyey dad kaleoo tiro badan baa warkii ka keenay yaa iyagana ka keenay dad kaleoo tiro badan baa ka keenay waa sidaa mara mutawaatirka lagu sheegi dadkaa tirada badan ee intaa hadda masaajidka tusaale shalay oo kale khudba haddaan aqrinay khudbadii shalay intii nii joogtay oo dhan haddii aan hal kelima ah uu midi yidhaahdo wuu sheegay inta kalena ay ku wada waafaqdo suuragal maan lahayn dadkaa dhan inay been isku waafaqaan oo ay yidhahdaan wadaadku waxaasoo sheegay ummaddaasoo dhan inay isku waafaqdo wax beena ma suuroogeyso marka waa sidaas jamaaca ilaa an yantahiya ila almukhbari canhu ka laga warramayo warka laga soo guuriya ilaa laga gaadho wayakuunu wuxuu noqdaa fi اlasli marka sida ag asalka mutawaatirku can mushaahadatin aw sama qaabka loo wariyo ku tusi mushaahada oo aragti ah ayib aw samaacin maqal laa can ijtihaadin laakiin ijtihaad maya ijtihaad maya tawaaturku marka wuxuu ku yimaadaa waxaan annagaa arkaynay iyo waxan waa maqal uu ku imaanaya ayib alakhbaar waxaan nidhi waa wuxuu galo run iyo beenba wixii uu galo weeyaan faalkhabar waa wuxuu galo run iyo been <clears throat> lidaatih tacriifkaas markaan sidaan idhahdo miiaal ahaan hadduu insaanku yidhaahdo matalan qof baa wuxuu ku yidhi qadima akhuuka walaalkaa wuu yimid baa lagu yidhi maanta walaalkaa waa yimid warkaasi waa waa war soomaa khabar wey walaalkaa waa yimid fahada waa khabar yaxtamilu sidqa walkadib lidaati alkhabar khabar ahaantan hadda la sheegay oo walaalkaa waa yimid waana suuragal waana beenna way noqon kartaa ayib haddii marka uu waafaqo fa intaabaqa alwaaqic sida uu qofkii u sheegay iyo waaqicii hadday iswaafaqaan hebelkii oo socdaaba inoo yimid fa huwa sidqun buu noqonaya warkii runbuu isu bedel waa sax haddii uu warkii khilaafay hebel waa yimid dhowaanbaa hebel away aad sheegaysay lama hayo waa la waayay waa kadib warkaasi waa war aan isaguna jirin buu noqonaya marka sidaasu daata ahaantaa hebel hadda laga warramay runna way noqon kartaa beenna way noqon kartaa marka saasaa horta khabar la yidhaahdaa walkhabaru yanqasimu marka khabarkan hadda aan u jeedno taas waa luqa ahaan buu kuu tusinaya khabarku wuxuu u qaybsamaa baan nidhi marka laba qaybo ee waxaa bixi lidaatiida aan ku xidhanno lidaati alkhabar yacni alladii laa yaxtamilu sidq waxaa jira akhbaar aan iyagu aan ixtimaali karinba inay run tahay war waxaa jira aan suuragal ahayn marna inuu run ka mudaci risaala nin baa hadda intuu soo baxay bacda rasuuli sala allah alay wasalam nimankii kadaabiintii nabinimada sheegtay oo kale nin baa hadda intuu soo baxay baa wuxuu yihi matalan tusaale nabi baana haye warkaasi war oo waa war la sheegay u fiirso laakiin haddana ma waafaqayo warkaa suuragal maaha inuu run noqdo marka daata ahaantiisa khabarkani ma waafaqayo inuu run noqdo kolla suuragal ma daata ahaantiisa marka lidaatihi baa rabaa inuu kuu cadaado alkhabar oo kalaa jiro isaguna oo beenba aan suurogelayn inuu noqdo waa khabarkii allah subxaanah wa tacaala iyo khabarkii rasuulka sala allahu calayh waali wasalam khabarkaa allah ka yimid ee laynooga soo gudbiyey suuragal maa inuu yahay ninkii eh, kan rasuul ka yimid suuragal maaha inuu been yahay waa run ayib ninkii nabinimada sheegtay isagana obasidku waa maay suuragal maaha inuu run yahay marka warka lidaatii baan rabnaa inaan sheegno waxaa weeye khabarka waa wixii uu geli karo inuu run iyo been noqdo lidaati daat ahaantiis laakiin akhbaar baa jirta iyagu una lidaati u geli karin oo marna run u noqon marna been noqon waa kuwa hadda aan miisaalin khabarku yanqasimu ilaa qismayni baan nidhi khabarku wuxuu u qaybsamaa laba qaybood ictibaari wusuulihi ilayna u fiirso sida uu inagu soo gaadhay markaan fiirinayno buu laba u qaybsamaa sida uu innaga inagu soo gaadhay biictibaari wusuulihi ilayna weye siduu inagu soo gaadhay labuu u qaybsamay aaxaad iyo mutawaatir labadaas ayuu noqdaa aaxaad iyo mutawaatir ayib mutawaatirkii buu marka kuu tacriifiyey si axaadkiina kugu soo baxo mutawaatir maxaa la yidhaahdaa almutawaatir horta luqadda waxaa lagu yidhaahdaa shay isdaba raacraacay oo qaybo qayb ka gadaal ay timid kaasaa tawaatur la yidhahda maalan sida tawaatur almatar ee tataabaca nusuuluhu oo kale roobkii wuu israacraacay soo degiddiisii iyo di'iddiisii baa isdaba socotay waa tawaatur waa saasaa horta luqa ahaan wixiis socda ayaa la yidhaahdaa ayib shuruud buu marka tawaaturku leeyahay afar shardi ah oo fiirso afar shardi ayuu tawaaturku yeelanayaa afartaa sharti waxay noqonayaan shardiga koowaad inuu wariyo cadad yacnii cadad inay wariyaan yarwiihi cadadun ee jamaaca loo jeedaa oo maaragtay tawaaturku laysa ma ahaanin yacni cadad maxsuur ah male sida sheikhulislaam waa masalo khilaaf ku jiro cadad maxsuura tiro tirsan oo loo leeyahy tawaaturka tusaale shan nin waa inay ka wariso ninka kale shan kale waa inay ka wariso shan kale tusaale toban waa inay ka wariso toban sidaa la dhihi maayo tiro gaarahoo go-an ma lahaa sheikhulislaam ibnu taymiya raximahullah ayaa masaladaas ku tegay sidaasaana raajixa inayna lahayn tawaatur ee kuusan lahayn tiro go'an inuusan lahayn ayib cadad maxsuura ma laakiin waa inay uun jamaaco ay israacdo jamaaca wariso jamaaco kale ay warka ka sii wariyaan waa qodobka koobaad ayib qodobka labaadna waxaa weeye tawaaturka inay inta badan mustaxiil tahay tawaatuhum cala alkadib dadkan inay been isku waafaqaanna waa inay tahay mustaxiil arinta saddexaad waa inay jamiicu طabaqaat asanad sanadka dabaqaadkiisa dhan waa inay maaragtay labadaa oo hore markaan fiirinno oo ah inay marba gruub guruub kale wax ka wariyaan iyo inayna dadkaasi dad been isku waafaqi ahayn labadaa shartina waa inay dabaqaadka dabaqaadku waxaa weeye qoladan ka wari qolada kalena waa inay shuruudda wadato qolada ka dambaysana waa inay shuruudda wadato iyaguna waa inuu mid waliba u wato u lehy ayib ee shardiga afraadna wuxuu noqon meesha khabarkoodan uu u tiirsan yahayna ee u dambaysaay ama mushaahado aragtiya waa inay tahay ama samaac iyo maqal inay tahay sida qowlkooda ay dhaheen oo kale samicna aw amase ra'ayna waan aragnay qaabka eh, maaragtay axaadiistii lagu warinaya samicnaa waxaasaan maqalnay ama ra'ayna maarata waan aragnay laa ijtihaad inay tahay maya oo ay maaragtay wax ku ijtihaadaan sidaas noqon mayso ayib marka waxaa weeyaan tawaaturkii isagana maa yuujibu اlcilma baan ihi tawaatur waxaa la yidhaahdaa waxa cilmi waajibinay tawaatur hadduu dhaco cilmi baa meesha ka iman oo alcilmu daruuri baa la yidhaahdaa aw اnadari marka laba inay cilmi daruuri ah oo qof walba ogaanayaba mise waa midkii nadariga ahaa waxaa weeye laba qowl baa ku jira sida raajixana tawaaturku yufiidu اlcilma daruuri buu faa'iidaynaya culimada hadday kuwan kale kala wariyaan kuwan kale mid waliba gruub tiro badanna uu yahay alyaqiini weeyaan alladii yudar linsaan ila tasdiiqi bih waxaa loo wadaa waxa weeye haddii gruub tiro badan toban saxaabi baa warkan rasuulka ka soo qaaday toban taabici baa ka qaaday toban taabi taabici baa ka qaaday qaabka marka hadda bukhaari oo kale uu warinaya inta badan dee waxaad u laabanay axaadiistii waad artay xadaanaa xadaanaa markuu leeyahy samicnaa akhbaranaa iyo qaabka lagu wariyo oo dhan marka haddii uu jamaacadaas oo kale hadday jamaaco oo shuruuddii aan soo sheegnay lihi wax wariso waxaa inta kale aynu dadku ku qasbanna inaan tasdiiq ku samayno oo aynu rumayno waa mid amirku uu ku leeyahay maa yuujib alcilm marka cilmi baan ka faa'iidaysanayna ayib waa inay wariyaan bala jamaaco ay mustaxiil tahay inay ku kulmaan been ilaa warku uu ka gaadho qofkii laga soo warinayay asalkana waa labadaa shardiga aan sheegnayoo ama waa inay aragti ka warramaan ama waa inay maqlid ay ka warramaan oo warkoodu uu yahay labadaa midunbuu noqonaya waama ama alahbaaru ahbaar waxaa la yidhahdaa faalkhabaru khabarkii maa yadkhuluhu sidqu waalkadibu lidaatihi khabar waxaa la yidhahdaa wixii uu geli karo run iyo beenba si ahaantiisa waxaa halka aan ku sanaysay ahaantiisa lidaatiida waa inaad ku siyaadiso ood ku qorato maxaa jira khabar aan si ahaantiisa u waafaqaynin baa jira inuu noqdo been yar sidaan hadda sheegnay akhbaartii allah iyo rasuulku been ma noqon kara mudaci risaala ninkii sheegtay inuu nebi yahay isaguna run ma noqon karo marka waa inuu warku marku hor kor taagan tahay labada arrimoodba ka suurageli karto waalkhabaru khabarkii yanqasimu wuxuu u qaybsamayaa ilaa qismayn laba guruub buu qaybsamay aaxaad marka aaxaad hadda tacriifkiisii waad baratay waxaanaad ku baratay bimujarad tawaaturkii in lagu sheego tawaatur haddii waa jamaaca iyo guruub guruub wax ka wariya hadda aaxaadku waa qof qof wax ka wariyay buu noqonayaa gadaal buu marka ka keeni qismayni aaxaad wa mutawaatir falmutawaatiru mutawaatir waxaa la yidhahdaa maa yuujibu alcilma cilmi daruuri ah oo laan la khilaafayn in la qaatoo la tasdiiqiyaay ay waajib tahay wixii keenaa la yidhaha tawaatur wawiskaas waxaa weeye an yarwiya jamaaca waa inay jamaaca wariyaan kamaa yufiid alcilma yufiidu alcamal halkaas masale kalea ku jirto siduu tawaaturku cilmi u faa'iideyn ayuu haddana camalna u faa'iideen in lagu dhaqmo ayuu haddana faa'iideynayaa ayib marka saasay noqonaysaa wahuwa an yarwiya jamaacatun waa inay jamaaca wariyaan oo laa yaqacu tawaatu'u can alkadib ayna suuroobaynin tawaatu iyo heshiis inay ku noqdaan been min milihim iyaga oo kale oo sifadan iyada a ah leh oo iyaguna ay mustaxiil ka tahay inay been ku kulmaan waa inay wax ka wariyaan ilaa an yantahiya ilaa uu warku ka gaadho ila almukhbari canhu kii laga warramay wayakuunu wuxuu noqdaa fi lasli asalka can mushaahadatin aragti aw samaacin ama maqlid laa can ijtihaadin laakiin masaladu ijtihaad ku socon mayso noqon mayso ayb miaalkii mutawaatirka oo cilmina faa'iideynaya camalna isla markaa faa'iideynaya bimaa dalla calayhi bitasdiiqih yani mar haddaan rumayna waa inaan ku dhaqanno waa sidaa eeiyo tadbiiqiisii miaalu waxaa way xadiiskii abaa hurayra ayuu soo qaaday rasuulku wuxuu uhi sala allahu alay wasalam qaala rasuulu ullahi sala allahu alayh waaalih wasalam man kadaba calaya mutacamidan falyatabawa maqcadahu min annaar wuxuu fiirsaada xadiiskaas man kadaba calaya qofkii ku been abuurta korkayga buu rasuulku yihi sal allah alay wasalam isagoo weliba u kasaya ha u diyaargaroobo maqcad iyo boos ha ka diyaarsado naarta ayib culimmadii marka imaam mundiri culimadii xadiiska warisay baa waxay dhah hada alxadiis waxaa laga wariyey ruwiya can hayri waaxidin min asaxaaba fi asaxaax waasunan walmasaaniid wahayriha xataa balaga mablaga tawaatur wallahu aclam marka waxaa laga wariyey hayru waaxid inuu hi gruub baa laga wariyey ah, wax aan qof ahayn gruub baa laga wariyey gruub kale iyaguna ka sii wariyeen alaxaad marka qaybtii kale waa maxay si aan aaxaadki isagana aan u xusno haddii aan hadda xusnay wax la yidhaahdo ee mutawaatirkiibuu inoo soo tacriifiyo oo waxaan idhi waa gruub iyo jamaaco jamaaco kale wax ka warisay marka aaxaadka maxaa la odhan karaa walaaxaadu aaxaad kuwa isagu alladii waa midka yuujibu waajibiyaa alcamal camal buu isagu waajibiyaa walaa yuujibu alcilma cilmi ma waajibiya balu fiirso mutawaatirkii cilmi buu keenaya daruuri ah oo in la tasdiiqiyo ay ahayd soo maaha kan wuxuu kuri yuujibu alcamala waan ku dhaqmaynaa laakiin cilmi yaqiin ah ma faa'iideeyo waa ka daba tegaynaa wayanqasimu wuxuu u qaybsamaa ilaa mursalin wa musnadin mursal mid la diray iyo musnad mid la tiiriyey maxaa la kala yidhahdaa mursal iyo musnad wuxuu inala galay saaka qaybtii musطalaxii buu inala galay saad ujeedo mursal iyo musnad falmusnad waxaa la yidhaahdaa matasala isnaaduhu waa sahlan tahay waxaa la odhanayaa musnad xadiisku waa musnad mid la tiiriyey matasala isnaaduhu isnaadkiisani waxa uu xiriiro ilaa qofka laga soo qaada laga gaaro hebel hebel hebel hebel hebel saas ilaa saxaabigii la sheego ilaa rasuulkii la sheego musnad waa kaa wاlmursalna maxaa la yidhahdaa mursal maa lam yataصil isnaaduhu obasiidkiunaa mursal waxaa la yidhaahdaa waxa isnaadkiisu uusan isaga xidhiirin ilaa rasuulka laga gaadho inta badanna mursal marka uu leeyahay saxaabigii baa ka maqan meesha nin baa wuxuu yidhi rasuulku sidaasuu yidhi sala اllahu عalayh waalih wasalam waa taabici ayib yaa dhexda ku jira saxaabi lama sheegi mursalkaasaa la yidhahdaa fa in kaana hadduu yahay tiibuu ku noqday min maraasiili hayri saxaab asaxaabta maraasishoodii ay direen haddii uu warkani hayrkii yahay oo dadkii kale maraasiishu ay wixii ay direen uu yahay falaysa bixuja kaasi noqon maayo xujo innaga hadda xujo inagu noqon maayo ilaa maraasiilu saciid ibn اlmusayib saciid اlmusayib ma ogi fiirso ninkaa waa laga reebay isagu waxa uu diray fainahaa maraasiilu saciid ibn musayib futishat waa la baarbaaray fawujidad waxaa la helay masaaniidda inay xiriir leedahay can اnebiyi gaarsiisan tahay yani sanadkeedu inay sanad leedahay can اnebiyi sala اllah alay slam laga gaadho cidda uu ka warin ayaa la yaqaanaa waa sheegi doonaa aaxaad waxaan nidhi jamcu axad bimacnaa waaxid baa loola jeedaa ayib waa luqada markii la yidhaha axaad axaad maxaa la yidhaha baad ku ohan karta qofku isweydiin karaa waa waaxid yacnii axad bimacnaa waaxid hal baa loo jeedaa isilaaxana haddii la yidhaahdo maxaa axaad la yidhaahdaa maa lam yatawaatar oo waxaan tawaaturin weeyaan oo gruub gruub kale udan ka warinin kaasaa la yidhahdaa axaad ayib waa hal keliya marka soo haray axaadkii wuxuu waajibiyaa baan nidhi cilmi bisharطi sixatihi yacnii inuu maaragtay shaygaasina ansaxay rasuulka uu ka ansaxay sala allahu calayhi waaalih wasalam ayib cilmi buu waajibin farqina arintaas male leh axkaamta iyo caqiidada sida saxiixa ah oo fiirso caqiidada iyo axkaamta yani halkaa waxaan uu ku radinayaa sheekhu aaxaadda iyo dee mutawaatir iyo hawshan waa hawl mustalaxa inta badan lagu bartee laakiin masale ahaanun markaad fiiriso culimmada qaar baa kala saaro waxay yidhaahdeen khabarul aaxaad caqiidada ma loo qaata bay dheh xugum waa loo qaadan kara laakiin caqiido geli maayo halkaasay yuu rabaa inuu radiyo caqiidi iyo xugunba wuu noqdaa cala alqowli saxiix misaalkii wuxuu soo qaatay cabdullaahi ibni cumar oo kale oo uu ka hadlayey asxaabu rasuuli illahi sal ly slam markii kacbada loo wareejiyey ilan waagii hore baytulmaqdes waa kii loo tukan jiray dhowr iyo toban bilood lix iyo toban ilaa toddobiyo toban bilood baa xagga baytulmaqdes loo sii jeeday iyagoo salaad ku jira salaaddii dadkii oo ku jira ayaa la wareejiyey oo xagga kale loo soo celiyey oo la yidhi xagga u jeedsada ayib marka yaa yimid markaas u fiirso warkaa yaa keenay hal nin baa keenay nin ordi baa yimid marada tuuraya war xaale qur-aan baa rasuulka lagu soo dejiyey waxaa la amray in xagga loo jeedsado kacbadii marka idinkuna jeedsada imankii tukanaya hal marunbay sidoodii istadaaruu ka hayatihim kii xadiisku ah qaabkii ay u ahay maca imaamihim way isla wareegeen ma ka bixin salaaddii lagama bixin maca imaamihim hal marunbay isla wareegeen marka sidaas baa wuxuu ku waajibinayaa yaan warkii loo kala qaadaynin oo daahirku waxaa weeye alcamal bikhabar اlwaaxid in lagu dhaqmayo baa marka meeshaa ka soo baxaysa ayib maxaa jira Eh, waana eh, waxaa weye aaad waana kii rasuulku waxaa kaloo arrintaa lagu sii darayaa waxaa deliilku waa rasuulku hal hal nin intuu diro buu qabiilo dhan u diri jiray markaasaa wuxuu odhan jiray odo diinta gaadhsii qoomkaaga hebelow kacoo qoomkaagii diinta soo gaadhsii ayib muxuu gaadhsiinayaa caqiidi iyo xugunba waa gaadhsiinayaa marka khabarul aaxaad in la qaadanayo ayaa halkaa kaaga muuqata wayanqasimu ilaa mursalin wa musnad wuxuu u qaybsamaa baan mursal iyo musnad mid la diray iyo mid la tiiriyey musnad maxaa la yidhahdaa si aan mursalkiina u ogaadno musnadkii muxuu noqonayaa ayib ayib musnadkii wuxuu noqonayaa almusnad waa kii la tiiriyey waa midkan loo tiiriyey ilaa ee rasuulkii sala allahu calayhi waaalih wasalam laga gaadho musnad waxaa la yidhaha matasala isnaaduhu muraadkuna waxaa weeyaan bilitisaal an yarwiya shaqsun can shaqsin can shaksin ila almukhbari can la fiirso waa inuu wariyo qof qof kale hebel sheego hebel sheego ilaa warka qofki laga wariyey mihaalkiisii oo kale maalan xadiiskii rasuulka sala allahu calayh waali wasalam hadduu nin xadaanaa soo qaaday mihaal inuu cabdallah ibnu yuusuf can fulaanin can fulaanin can fulaanin can abi hurayra sidaas oo kale balu fiirso qofna meesha kama maqna abaa hurayra la sheegay abaa hurayra wuxuu yihi rasuulku wuxuu yidhi salى اllahu عalayhi waalihi wasalam xadiiskii bukhaari man adraka rakcatan min asalaati faqad adraka salaa misaalkaas ayuu soo qaaday marka ilaah wuxuu gaadhsiiyey rasuulkii buu abaa hurayrana u tiiriyey marka kaasaa la yidhaahdaa maaragtay khabarkii ee musnad waa midka tiirsan oo sidaas mursal maxaa la yidhaahdaa maa lam yatasil isnaadu mursal waa midkaan isagu xiriirsanayn wاlmuraadu ee ujeeddada mursalka loola jeeda macnihiisu waxaa weeye inuu ka maqan yahay bacdu ruwaat ayaa saaqid ah ama mid ama ka badan ayaa maaragtay waxay ka maqan yihiin sanadkii marka mursalka cinda almuxadisiin waa waxa taabicigu waxa uu rasuulka u kora yeelay baa la yidhaahdaa taas macnaheedu waa maxay marka waa inuu saxaabigii sidaan horeyba sheegnay meesha ka maqaya wlmursal ma lam yatasil isnaad haddii uu yahay maraasiishii hayri saxaaba baan dhihi saxaabta intaan ahayn oo ka dambaysa oo dee ah taabiciintii iyo dadka hadday yihiin isagu wuxuu noqonayaa xujo ma ah baan dhihi marasiilu mursalu saxaabiyi isagu waa wixii saxaabigu uu ka warramay oo qowlkii nebiga ama ficilkiisii ah ama yuusan maqlin ama yuusan arkinbe maxaa jira lisakari sinni da'diisaa yaraan karta ama islaamnimadiisii baa dambaysay ama wuu ka maqnaa goobta hawshaasi ka dhacday marka waxaa weeyaan huwa xujatun cinda jamaahiiri ahli اlcilmi lianna riwaayatahum iyagoo haaliban waxaa weeyaan inay asxaabtii ay ka wareeyaan dadkaas yaryaraa waagaa inay asxaabtii un ka qaadaan jahaalada saxaabiga isaga bicaynihi laga jaahil yahayna laa tadur waxba dhibi maysaba liannahum kulluhum cuduul asaxaabtii maxaa lagu celiyey wixii saxaabi wariyo iyada macnaheedu horeyna waa u soo marnay waa xuja baynu soo qaadanay waxaana weeye saxaabigan ee goobta inuusan isagu joogin ama uusan markaa rasuulka ka maqlin wax dhibaataa keeni mayso marka sidaas darteed iyagu ee waxaan ka hadlaynaayey waxaa noqonay dadkii iyaga ka dembeeya weeyaan ayib falaysa bixuja baan idhi maraasiishii hayri saxaaba iyagu oo ah dadkii taabiciintiiya ka dambeeyey iyagu xujo noqon maaya maraasiil hayri saxaaba khilaaf baa ku jira baan idhi ayib waana qowlka jumhuur اlmuxadisiin iyo kaiir min usuuli اlfiqhi wاlfuqahaa sidaas iyada a weeyaan ayib a'ima aلثalaaثa shaafici oo hayra shaafici moge saddexda kale waxay ku tageen ilaa qabuuli اlmursal iyagu in mursalka la qaadanayo idaa kaana mursal yacni kan wax dirayaay mursilku hadduu yahay almursil kan wax dirayaay mursal ismi mafcuul iyo mursil oo ismi faacila baa kala jira marka mursil kan wax dirayaay hadduu hiqo yahay warka waa la qaadan baa leeyihi qaala bacdu ahlilcilmi iyo waxay yidhaahdeen shaafici baa ka midee eh, yuxtaju bimaraasiili kibaari taabiciin taabiciintu dad waxaa jira waaweyn oo fuqahaau sabca la odhan jiray iyo niman waaweyn baa jira raggaa warkooda waa la qaadanba iyagu leeyihin inta badanna arday waxay u ahaayeen dadkii asxaabtiiba u ahaayeen ayib waxaa laga soo reebay ilaa maraasiilu saciid ibnu lmusayib baa layidhi saciid ibnu musayib isaga maraasiishii uu diray iyada waa la qaadanayaa oo maxaa dhacay oo looga reebay taabicigan waxaa la yidhi waa la baarbaaray oo waxaa la helay inay iyadu kulligeed wadasan wa bacda taftiish waxaa la ogaaday ana asaxaabiy alladii asqadahu saciid ibnu musayib saxaabiga saciid uu mar walba rido oo uusan sheegin inuu yahay sodonkii oo ah xaaskiisa aabbaheed waa abaa hurayra layidhi ayib taftiish baa dhacay la laydhi yaa fatashay oo warkan soo saaray yaa in arrintu sidaa tahay cidda iska xil saartayee soo ogaatay waa kee waalmufatishu laha huwa alimaamu الshaafiعiy imaamu shaafici weeye oo fankan dee kitaabkiisii risaale ugu horreeyey baa isaga loogu laabanay calaa maa naqalahu lmusanifu fii kitaabi alburhaan sidaas ayuu ku soo guuriyey imaamulxaramaynna cidda taftiishka samaysay oo soo baartay inuu yahay imaamu shaafici lana ogaaday saxaabiga meesha ka maqani abaa hurayra inuu yahay haddii sidaas ay caddaato hadda wax dhibaato u keen waa naqaanaa hadda qofku wax ka wariya waa naqaanaa baa laleeyahay marka jaahil kama nihin meesha saxaabiga ka maqan wa alaaxaadu aaxaad fa huwa isagu alladii waa midka yuujibu waajibiya alcamala dhaqan lagu dhaqmo walaa yuujibu alcilma laakiin cilmi oo ogaal ah ka qaadan mayno wayanqasimu wuxuu u qaybsamaa aaxaadkii ilaa mursalin mid la diray iyo wamusnadin mid la tiiriyey mid la diray oo saxaabigii meesha ka maqan yahay iyo wamusnadin mid rasuulka loo tiiriyey oo sanadkiisu xiriirsan yahay falmusnadu kan la tiiriyey maa weeye ittasala uu xidhiiray isnaaduhu sanadkiisu uu xidhiiray oon cidna ka maqnayn walmursalu kan la dirayna maa weeye lam yattasil uusan xiriirin isnaadu isnaadkiisu ma xidhiirin saxaabigii baa meesha ka maqan fain kaana hadduu yahay min maraasiili hayri saxaaba asxaabu rasuuli illaahi hayrkood oo ah taabiciintii wixii ay direen oo saxaabiga ayna sheegin hadduu arrinku sidaa yahay falaysa bixujatin arrintaasi xuja ma halkaa waxaa kaaga uu kuu ishaareeyaa maraasiishii saxaabadu iyagu ay direen wax dhibaataa inayna lahayn ayib hayri saxaaba xujo ma aan nidhi ilaa maraasiilu saciid ibni musayib isaga fa innahaa maraasiisha uu diray saciid ibni musayib futishat waa la baarbaaray oo fa wujidad waxaa la helay masaaniidda inay sanad la leedahay can الnabiyi salى اllahu عalayhi waalihi wasalam ayib wallahu subxaanahu watacaala aclam siyaq adaa' ilxadiid qaabka xadiiska loo wariyo ayaa insha allah halkaan ku joojin